وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد baabu salaati lmusaafir baabkan wuxuu ku saabsan yahay axkaamta la xiriirta qofka musaafirka ah salaadiisa marka lasoo ururiyo axkaamta la xiriirta salaada musaafirku waa laba qaybood waa qasri iyo jamci laba salaadood oo la jamciyo iyo axkaamtooda iyo salaada qa salaadaha qaarkood oo la gaabiyo iyo axkaamtooda labadaa weeye labada xukum laakiin xukum waliba xaysiyaad ama qaab iyo shuruud buu leeyahay shuruudaasna guud ahaan marka la isku soo celceliyo waxaa asaas u ah qofku musaafir inuu yahay inuu musaafir yahay marka la eegayo dhowr dhinac baa laga eegayaa mar masaafadaa laga hadlayaa goormu musaafir ku noqon karaa mar muddada maqnaanshaha iyo meel uu deganaanayaa laga hadlayaa muddo intee leeg baad meel haddaad joogto aada musaafir sii ahaan kartaa mar waxaa laga hadlayaa sababta safarka laftiisa ma safar mubaaxa mise waa safar macsiya baa laga hadlayaa marka axkaamtaa safarka la xidhiirta mar waxaa laga hadlayaa musaafirku ma isaga keligii iyo musaafiriinun baa wada tukanaya mise muqiimiin baa wax isugu jiraa salaaddu isu dhex gashay xawlahaada axkaamta la xiriirta waya waxaa laga hadlaya safarku goor muu bilowda axkaamtiisu ma gurigaagaad ka bilaabi kartaa mise masaafo mucayana iyo in go-an inaad goysaa lagaa doonayaa axkaamta sidaasa mualifku ka hadli doonaa raximah llahu tacaala qeybta gaabinta salaada iyo axkaamta guud ee safarka ee labadaba ka dhaxaysu soo hormarinayaa kadibna jamacuu dambaysiinayaa wuxuu uhi innamaa tuqsaru waxaa keliya oo la gaabiyaa rubaaciyatun salaad afar ragcadood keliya la gaabiyaa salaadaha shanta saddexda afar afarta ragcadood keliya gaabin kartaa maqribka saddexdaana lama gaabiyo subaxoo markiisii horeba gaabnaayoo laba ahaana lama sii gaabiyo sidaasna uu sheegayna mu mualifku waa sida nusuustu ay tilmaantay nusuusta sharciga ayaa sidaa tilmaantay laakiin ijmaac ma aha in afarta afarayda keliya la gaabiyo naskaa sheegay ijmaac maaha haddii la yidhaahda afaraydaa la gaabinayaa macnaheedu maqrib iyo subax kuma jiraan wey asal waxaa u ah xadiidka caaisha radi allahu canha wa ee saxiixeynka ku yiilay ee nabigu ay lahayd furidat furidat salaatu ragcatayni ragcatayni fauqirat salaatu safar salaatu lxadar fauqirat salaatu safar waziida fi salaati alxadar salaaddu markeedii hore laba ahayd tan safarkaa la dheereeyo afar laga dhigay tii xadarka iyo nagaadigana sideedaa loo daayey xadiidkaas jumlakaaba qaybta saxiixaynkii salaadaha rubaaciyada keliyay ka hadlaysaa bidaliil riwaaya imaamu tirmidi iyo kayrkii wariyeen baa jira oo xadiidka caaisha oo ay leedahay awalu awalu maa furidat isalaatu rakcatayni rakcatayni markii ugu horreysay salaada laba laba ragcadood baa la waajibiyey falama qadima rasuulu llahi sala allahu alayhi waalih wasalam almadiina nabigu markuu madiino yimid sallaa ilaa kulli salaatin milahaa salaad walbabee laba ragcadood ahayd labadeedii baa lagu daray gayra almagribi maqribka maahani fa innahaa witru nahaari maalinta watarkeedu waa salaada maqrib iyadoo waxba laguma darin waxaa ka muuqata markeedii horey saddex ahayd wa salaati subxi iyo salaada subax maahane lituuli qiraa'atiha markuu aqriyay qiraa'adaa la dheereeya ayib wa kaana idaa saafara caada ilaa salaatihi اlulaa hadduu safrana salaadii hore madiino ka hor uu tukan jiray buu u laaban jiray oo saddexdan afar afarta unbuu laba laba ka dhigi jiray kuwan kalena sidoodii loo daayey isma bedelin mana kala duwaneyn cadadkoodu maka iyo madiine ma kala duwaneyn saasay caaisha leedahay radi allahu canha wa riwaayadana tasxiixeeda sheekh nasir silsila saxiixa laba kun sideed boqol iyo afar iyo toban raqamkuu kaga hadlaya waxaa macnaha xoogeynaya riwaaye imaamu muslim warinayo min xadiidi ibni cumar nabigu salaadaha markuu tukanayay laylat almusdalifa ee carafa intii maalintii la taagnaa qorax dhacii laga soo gadoomo oo jamcu taakhiirka la tukanayey ayaa wuxuu leeyi ibn cumar radi allahu canhu ardaah nabigu sal l slam jamaca almagriba walcishaaa bijamcin maqribka iyo cishaa jamcin musdelifuu ku jamciye wey musdelifa iyo jamc labada waa la yidhahdaa magaceedeeda wuxuu leeyahay fasalla almagriba halaaan walcishaaa rakcatayn maqribkana saddex buu tukaday cishahana labuu tukaday inaan maqribkii la gaabin waad aragtaa sawmaha isaga saasuu hadyiga nabigan ahaa sala allahu alayh wasalam fuqahada qaar waxaa jira wej wujuuda shaaficiyada kamida ah oo loo tiiriyo alimaam moxamed ibni nasr ilmarwasi raximah llahu tacaala madhabka ibnu cabbaasna ahaa hadday salaadu baabulkhawf ay gasho safar iyo khawf isu yimaadaan salaada subaxal ragcad baa la tukanayaa waxayna yidhahdeen xadiid muslim wariyey baa jira ibnu cabbaas oo nabigu sala allahu alayhi wasalama uu leeyahay farad allahu ibn cabbaas baa wuxuu leeyahy farad allahu salaata calaa lisaani nabiyikum fi lxadari arbacan wa fi safari rakcatayni wa fi lkhawfi rakcatan khawf marka la joogo hal ragcad baa la tukanayaa saa darteed ibnu cabbaas wuxuu qabay bay leeyihiin hal ragcad salaada subax cinda alkhawf in la tukanayo maxamed nasr marwasi iyo rag kalena waa loo tiiriyaa munaasabaddu waxaa weeye maxamed nasr marwasi waa fuqahada shaaficiyada asxaabulwujuuh ay ku daraan qaarna waxay dhahaan war markii horuu shaaficiye kusoo barbaaraye markii dambe waa madax banaanaaday oo mujtahid mustaqil uu noqday calaa kulli xaal ibni xasm calaa tashadudihi iyo inta uu fuqaha maagi jiray ninka uu wax u hambeeye fuqahada kamid ah emada waa maxamed ibn nasr ninkaasu wuxuu hambeeyaa wuxuu leeyahy nimaan dhihi karo ikhtilaafkii saxaabadii iyo ijmaacoodii iyo aahaartii salafka iyo masaa'ilka fiqiga wuu wada xifdisanaa maxamed ibn nasri baa jiri marka ninkaasu waxoogay wax badan buu uhambeeyaayo u reebaa raximahum llahu tacaala jamiican muaddaatun fi safari ragcadda talagaabinaya waa te waa goorma taasoo mu'addaatun la gudanayo fi safari awiili safar dheer almubaaxi ee mubaaxa wuxuu ku leeyahay saddex sharti baa salaada rubaaciyadaa lagu gaabiyaa kow mu'addaatun adda inay tahay oo aynan qado ahayn laba safarku tawiil inuu yaho safar dheer yahay oo aanu gaabnayn inuu safarku mubaax yahay oanu safar macsiyo ahayn saddexdaa qayd waxaa ku baxaya salaadii qadaa ahayd iyo safarkii gaabnaa iyo safarku safar macsiya hadduu yahay saddexdabana faahfaahinta ixtiraazaadka ku baxayaay waa inoo iman doonaan laa faaitatu lxadari mid nagi kaaga tagtay ood safar ku qadaynaysa lama gaabin karo hadday salaadu kaa tagto oo adoo musaafira inaad qadayso aada rabto ma gaabin wuxuu yidhi maya sabab soo musaafir tukanaya mihi haa safar baa ku tukanaysaa laakiin salaadan markay kugu waajibaysay ee dimadaada iyo qoortaada dayn loogu yeelanayay muqiim baad ahayd haddaad muqiim ahaydna afar ragcadood bay ahayd haddaba dayn sugnaatay oo qoortaada lagu yeeshay iyadoo afar ragcaa safar labaad kaa ridi maayo mid joogtaa la ruqseeyaaye dayn lagugu yeeshay safar ma dumiyo waxna kama dhibo taad asfar ku tukanaysa hadday xadar kaaga tagtay la eegi maayo salaada xilligaa tukanaysa keliya ee asalku hal qaacida fuqiga shaaficigu leeyihiin asalka xadarka iyo safarka inaad negidahay ood afar dhimo tukato iyo inaad safar tahay ood laba tukato waxaa asal ah inaad negidahay ood afar tukanayso tacaarud hadduu yimaado ama tadaakul yimaado ay istaabtaan yugallabu alxadar xadarka iyo nagaadigaa mar walba haaliba salaad kasta oo janaax safara iyo janaax xadara isugu yimaadaan gulliba jaanib lxadar jaanibka xadarkaa la hallibaya lidaliileyn laba arrimood baa loo cuskan liannahu hadday isu yimaadaan asal iyo faracna dee asalkaa xoog bata haaniyan lidaliilin nabiga waxaa ka sugan min xadiidi ibni cabbaas waana inoo iman doonaaye adoo musaafir ahaa nin muqiima ah, haddaad wax yar oo salaadaada kamida ku xidhato afar bay isu bedeli haddaba adigu musaafir baad ahayd ninkanoo muqiim salaadiisu yahay bay wax yar ku xidhantay ulliba axadar binasi bay yidhaahdeen masaladan wa bilqiyaasi calayhi fii saa'iri masaa'ilne marka intaa marka la isu geeyo waxaanu rabaa inaan ku idhaahdo marar badanba waxaa idin fiqi madhabi baan akriyaynaa laba maqaam baa kala duwan haddii anow banaanka igaa jooga mas'alo markaad i weydiisaanna wixii raajix ilaah idiin sheegi haddaad mas'alo kitaab fiqiga marka la maraya madhab ahna sida madhabka un nawowi raxima allahu tacaala rawdaha iyo minhaajka iyo madhabku rajaxa laakiin markuu sharxulmuhadabka iyo uu tago sharxu muslim iyo markuu tago madhab ma xikaayoonaya khaasa markaasoo wixii raajix la ah buu maraa haakadaa saniica culimadu saasay sameen raxmat ullaahi calayh walow qadaa hadduu qadeeyo faaitata safari safarka tii kaga tagtay hadduu qadaynayo salaad safar igaga tagtay haddaan qadaynayo imisaan tukanayaa ma labaan tukan mise afar baan tukan intaanaan kaaga jawaabin waxaan ku leenahay markaad qadaynaysa xaaladeed ku jirtaa ma musaafir baa tahay mise waad nagaatay fal adharu sida raajixa qasruhu inuu gaabinayo qadihii safarka kaga tegay weeye fi safari safar hadduu ku dhex tukanayo duuna alxadari isagoo nagaaduu hadduu tukanaya samaya hadday safar kaaga tagto isla safarna aad ku qadaynayso hade waad gaabin nagaadihii mee xadar meella kama soo gelin safar bay kaaga tagtay gurigaagiibaa timid inaad qadaysaad rabtaa ijtamaca alxadaru wasafar maxaynu qaacidada soo niri ullima alxadar afar baad tukanaysaa saas darteed salaadu nagaadi hadday kaaga tagtana afarun baa tukan ama safar ku tuko ama xadar ku qadee hadday safar kaaga tagto ood xadar ku qadaynaysana afar baa tukan liannahu ida ijtamaca alxadaru wasafaru ulliba alxadaru xadarkaa laqaali yeelaya nagaadiga asalkiina waafaqsan daliilkaa iyo qiyaaskiisana ku toosan dheh haakada almadhab iyo muahadkiisa iyo muctamadkiisa waman saafara ninkii safra min beldatin magaaluu ka safray faawalu safarii safarka bilowgiisu mujaawazatu suurihaa derbiga ku wareegsan magaalada haddii derbiba ku wareegsan yahay inuu dhaafo wey magaaladii aada ka baxda wey safartaadu goormay bilaabataa axkaamteedu salaad la gaabiyo salaado la jamciyo rukaskii safarku goormay bilaabataa intaana gelin mas'aladii ijtimaacu safar walxadar masale kaloo inoo iman doonto hada calaa hadi lqaacida aan kugu baraarujiyo baabu sawm markaan tagno haddii w guriga waagu kuugu beriyo wajaba calayka sawm haddaad afnaa annahaari safarta qabla bacda alfajri haddaad safarto ruksadii safarkaee fitriga ahayd ma kuu banaan tahay laa fi lmadhab lianna sawmkaaga ijtamaca fiihi alxadaru wasafar fagulliba alxadar maalintaa ma afuri karti fi lmadhab alaa haadaa bay qawaacidda madhabku wixii lidaliilan loo istinooda mooya ku socotaa magaalada safarkaagu goormuu bilowdaa ma gurigaaguu ka bilowdaa maya markaad magaalada ka baxdo leanna magaalada meel markaad ka degan tahay qaybteeda kalena inaad degan tahay xukunkeed bay leedahay kadib magaalada seenaad ka baxday seed ku ogaan laba mid weeye waagii hore magaalooyinku dagaal xaalad dagaal oo qabaail baa lagu noolaan jiray dagaalka qabaailkuna waa la iswaardiyeyn jiray deegaanka iyo tuulooyinka si waardiyaha iyo cadowga soo dhacaya u fududaado derbiyaa la isku wareejin jiray suur iyo gidaar baa la isku wareejin jiray irdo laga soo galana way lahaan jirto oo waardiyuhu fadhiisto dadku isku waardiyeeyaan taasaa magaalooyinkii hore fuqahadeennu ay ka hadlayaan aada ugu badnaan jirtay saa darteed bu wuxuu ku yidhi fa awalu safarihi safarkiisa halka ugu horeysa uu ka bilowdaay mujaawazatu suurihaa garidaarki iyo derbiga magaalada ku wareegsan inuu gudboo dhaafo way markaad ka baxda derbigaas banaankaa haddii aad degto salaaduna kuugu soo gasho waadna gaabin kartaa waadna jamcin kartaa saasuu kuleeyahay fa in kaana hadduu yahay waraa'ahu gadaashiisa cimaaratun guryaha ka dambeeya magaalada derbi bay leedahay laakiin dadka qaar baa guryo iyo meelo ka shishaysa ka dhistay ushturia waxaa shardiga mujaawazatuha ah in la gudbo fi lasaxi sida raajixa fii wujuuhi asxaabi dhismayaasha waa inaad gudubto waayo derbigani dhismayaashu calaamad dhammaadkooda u ahaa haddayba dhismayaal ka dambeeyaan inayna calaamadii uusan ahayn baa la garanayaa qultu waxaan idhi imaamu nawowi alasaxu sida raajixa sida raafici sheegay ma aha laa yushtaratu shari maha guryo dambe inaad sii dhaafto guryo meelmeel ku yaalla magaalada rasmi ugama tirsana waa magaalada duleedkeedi iska dheh magaaladii waxay ku dhammaatay derbigeed guryahan duleedka iyo buuladii magaalada korkeeda ahayd weeyo xukmu lmadiina la siin maayuu kuleeyahay wallahu aclam intaas waa hadday magaaladu derbi leedahay fain lam yakun suurun derbi haddaynan lahayn magaalada derbi kuma wareegsana innaga hadda layna soo gaaray ilan magaalooyinkeeni derbi ma lahane fa awaluhu safarkan halka ugu horeysaay mujaawazat lcumraani dhismaha magaalada inuu dhaafo way lalkharaabi meelo khara loo burburay iyo walbasatini beeraha inuu dhaafo qasab maaha magaalada deegaanka dhismaha la degan yahay inaad ka baxda wey laakiin xaafado laga soo guuray oo guryaheedii iska dumeen iyo guryo la deganaan jiro iska kharaabay iyo tuulo tuulada magaalada korkeeda beeraha ku yaal iyo goofafka inaad dhaafta qasab maaha magaalada deegaanka iyo guryaha degan iyo guryaha dhisan iyo inta la degan yahay inaad dhaafto wey gidaar ma laha laakiin astaantu waa inta deegaanka inaad dhaafto unbay muhiimadu ahayd gidaarkuna astaan buu ah haddii la waayo astaan dhismaha inaad dhaafto wey taasay noqon buu ku leeyahay arrimahaasi usuul ahaan waxay u deliishanayaan nabigu sala allahu alayh alih wasalam markii uu madiine ka baxo ka soo tago ilaa caqiiq uu dhaafo oo axkaamtii madiine lahayd iyo xaramkeedii ma gaabin jirin salaada markuu dulxulayfo dhowr kilomitr u jirta tagana salaada waa gaabin jiray sala allahu alayh alih wasalam waxay leeyihiin madiinaan gaadhsiisanayn halkaas saas darteed ba halkaa banaanka u gaabin jiray walqaryatu tuulada yari ka baldatin magaalo weyn bay lamid tahay oo iyadana derbigeeda iyo deegaankeeda markaad dhaafto bay axkaamtii qaadan waa magaalooyinkii ree baadiyihiina ka warran baadiyihii reeraha deganaa en tuulana ahayn magaalana ahayn laakiin reer reer u degi jiray iyaga goormuu safarku ii bilaaban waa walu safari saakini ilkhiyaami khaymadaha iyo aqaladana reer guuraaga dadka degan safarkooda bilowgiisu mujaawazatu lxillati inta reerku degan yahay jabadka ah inaad dhaafto wey reerkaa degan iyo aqalladooda inaad dhaafto wey iyaguba intaasaa magaaladoodii iyo tuuladoodii ah reerkaa wada degan iyo aqalladiisa iyo xeryahooda inaad dhaafto wey intaasuu safarka axkaamtiisii iyo rukhaskiisii halkaasaad ka bilaabi waase safarku hadduu shuruudda soo socotee fasalka dambe a buuxiyo safarka tawiilkaa fasalka dambe kaga hadli doonaa soo noqodkii goormay ruksadu kaa dhammaan soonkii la afurayay iyo salaadii la jamcinayey la gaabinayey xaggee markaad soo gaartay kaaga dhammaataa dee halkay kaaga bilaabatay markaad soo dhaafto waidaa rajaca hadduu soo noqdo intahaa safaruhu safarkiisu wuxuu ku dhammaadaa bibuluuqihi inuu soo gaaro maa shurita wixii la shardiyey mujaawazatuhu inuu gudbay ibtidaa'an bilowga safarka markaad safarka bilaabaysay halkii inaad dhaafto ay shardi ahayd saad ruqso u hesho marka aada soo dhaafto ruqsadii way kaa dhammaatay safarkao xukmulmuqiim baad qaadatay hadda culimmadu waxay isku khilkhilaafaan magaalooyinku markii khariitooyinka la sameeyo astaama laga soo galay leedahay oo magaalooyinkii caalamkan hadda markay weynaato magaalo magaalay geli magaalooyinkii baa isqaban ilaa meelaha qaarkood magaalo dheerood saacad iyo saacad iyo bar laba saacadood socoto baa ishaysa laakiin dawladaha hoose iyo magacyada magaaladu waa kala labo dawladdan hoose in bay xukuntaa tanna inbay xukuntaa maxaa lagu kala gartaa saa u socotaa waddada boor kuu soo qaban magaalo hiblo waxay ku leedahay macsalaami iyo by dhinaca kale haddaad ka eegta boorka magaalada kalead gelayso baa waxay ku leedahay goodby xagga markaad u dhaaftana magaalo aad ku jirtaa xagga markaad u dhaaftana magaalo aad ku jirtaa magaalooyinka isgalay hadda waxay fuqahadeena culimadeenu ka doodaan dhismihii waa ishayaa ma sidii fuqahadii horaa lagu soconoo mujaawazat bay noqon mise cumraan laba magaalaa isa soo galaye boorarka magaalooyinka kala saara baa xaddii suurkii iyo nihaayatulcumraani noqon oo magaaladan dhammaantay magaalo kalaa bilaabatay hadda gobollaa isgala hadda soo ma hadda magaaladan aan joogna ka baxa xagga mambaasana u baxa gobolkan majaakos laga xukumiya dhinacaas iyo magaalada nairobi meeshay ku kala baxaan ma taqaanaa hadda waa la bedelaan maqlaya waagii hore meel magaalo bartankeeda iyo xaafada ay ku kala baxaan kanbaasahay way qaadaan oo shadan sariidee kaaba waad aragteen soo dadka wadada yaqaana waxa yar markaa dhaaftan dhinacaaga midigta dhismo yar oo jariidada nation nation ay leedahay baa ku taalla faasilku jariidada nation dhismaheedu ahaa waxa ka shisheeyana majaakos baa laga xukumaa waxa ka sokeeyana nairobi city halkaa laga xukumaa haddaba markaad halkaa gaadheed malolooga iyo aad ariifa iyo xagga aada gasho ma nairobi baad weli ku jirtaa curfiga dawladda iyo andimada maya meesha haddaad waxuga baahata xaggana aad aadi magaaladan soo aadi war mujaawasata cumraan baan dhahnaayo inta dhismuhu socdo weli muqiim baan nahay mise boorkii haddaan dhaafno magaaladii waan ka baxno sida suurkii oo guryaha hadday ka dambeeyaan waxba saamayn maayo laa yushtaradii baan halkaa ku dabaqnaayo shicaarkan ka suuri baan xukunkiisa siinaa fataawadaa labadaba waad maqli doontaan ijtihaadaadka mucaasirka labadaba aniga asaxumaa calaa usuuli madhab haddaan eega cindii waxaa weeye al asaxu laa yushtarat boorkaasa bimathaabati suuri iyo xukunkeedii qaadanaya ayb ka socod laakiin labada waa maqli doontaa walowna waa hadduu niyoodo iqaamata arbacati ayaamin afar maalmood meeshan inuu joogo hadduu niyoodo bimawdicin meel ama halkuu u socday safarka ee uu ku ha noqdo ama meel dhexa ha noqoto markaad rukhas iyo axkaamu safar gashay baad meel dhexa ku nagaatay nagaadigaagaas aad meeshaa yaraha degtay baanu gedgedinaynaa markaanu gedgedinan celcelinno suwar kala duwan baa noo soo bixi suwarkii baan axkaam kala duwan siinaynaa laakiin duuduub xugun kuu siin mayno kow waxaan leenahay afar maalmood iyo ka badan meeshaad inaad joogta ma ku talagashay mise kuma talagelin walow waa hadduu niyooda marka iqaamata arbacati ayaamin afar maalmood inuu ku nagaado bimawdicin meel inqataca safaruhu safarkiisu waa go-ayaa biwusuulihi gaadhitaanka uu gaaray nin negi baa tahay markaad magaaladaadii timaadaba bimujarad aada soo gashay bay axkaamu safar ku dhammaan jirtay soomaa tanna muqiim baad ku tahay bimujarad aada gaadhay bay ku dhammaan axkaamtii safarku adigana muqiim baa noqon walaa yuxsabu laakiin loo tirin maayo afarta laga tirin maayo minha afartaas yowmaa dukuulihi wa khuruujih labada maalmood ee gelitaanka iyo bixitaanka kale ah cala asaxiixi sida aadka u xoog badan wujuuda asxaabtayada masalada daliil baan uhaysanaa baa nidhi adilada sharcigiihi horta faasilka waa muqiim iyo waa musaafir faasil lugawi ee xad lugaa ma noqon karto oo markii la yidhaahda miisaanka kala saaraya musaafir iyo muqiim miisaan lugawi a ma noqon karo kow miisaan curfi ana ma aha waa laba maxaa soo hadhay wy miisaan sharcigaa soo hadhay xaqaa'iqdusoo lugawiya iyo curfiya sharciya ma ahayn sharciya haddii la yidhaahdo hal daliil baan haynaayo ugu dhow inuu miisaan noqdo oo muxuu yahay waxaan leenahay waa xadiid bukhaariya muslim wariyeen nabigeena calayhi salaatu wasalaamna muhaajiriinta uu kula hadlayay muhaajiriintii maka ka hijrootay madiina ay u hijroodeen waxaa laga mamnuucay dib inay u degaan magaalada maka mamnuuc bay ka ahayd nin maka ilaahay dartii uga hijrooday xataa daaru islaam markii ay noqotay inuu dib u dega lama ogoleyn abadan laakiin nabigu alayh salaatu wasalaam wuxuu u ruqseeyey acmaashay u yimaadeen iyo hawshay u yimaadeen markay dhammaystaan acmaalulxaj baa loo yimid nin negi ma aha ninkaasi laakiin acmaal xaj buu u joogaa acmaal gaswi iyo jihaad baa loo yimid sidii fatxu maka oo kaleeto waa nin hawl u jooga oo raranbo heriyeysanba intaa waxaan ahayn hawshii markay dhammaato saddex maalmood baa loo ogol yahay inay joogaan ka badan maya oo nabigu waxaa la yidhi lilmuhaajiri iqaamatu halaain bacda asadri bimaka ninka muhaajirka ah saddex maalmood baa loo ogol yahay markii hawlihii laga soo fulay laga soo dhammaaday saddex maalmood ba ka joogi karaa ayib saddex maalmood hadii loo ogolaaday waxaan halkaa ka fahmaynaa afar hadduu gaadho xukmuliqaamadii manigahayd bu ku dhacaya haddaba afar maalmood xukmuliqaamaa lagu qaataa saddex laakiin dhib ma laha haddaad afar niyato ku tala talagashay xukmulmuqiim baa qaadan baan halkaa ka hella yidhaahdeen taasaana noo daliila ka soco walow aqaama hadduu nagaado bibeladin haddaad dhihi lahayd nabigubaa fatxi makata markii la joogay ilaa hawaasin iyo dhowr iyo toban maalmood buu joogay taa jawaabteedii waxaan kula haynaa shaaficiye haddaan nahay suuradan ma aha fii gayri maxallihaa ha dhigin suuradeedu maxay tahay walow aqaama hadduu nagaado bibaladin magaaluu ku nagaaday biniyati an yarxala isagoo niyadiisu tahay inuu guuro oo tago idaa xasalad xaajatun baahi hadday dhammaato yatawaqacuhaa uu filayo kulla waqtin xilli kastaba qasara waa gaabinayaa thamaaniyata cashara yowman afar iyo sideed iyo toban maalmood buu gaabin karaa fatxu maka marka loo yimid jihaad iyo dagaal baa loo yimid maka markii la furtayna hawaasin baa ku furnayd oo maalintii awtaas iyo yawma xunayn baa daba socotay intaa isku darkii nabigu alay salaam rag dagaal ku jiray ahaayeen maalinkii maalmihii horena makaa la xasirinayey dadkii duraqada ahaa iyo waxbaa la kala habeynayey maalmihii dambena dagaal duleedkooda oo amniga sugitaankiisaa iyo duulaankii thaqiif iyo hawaasin baa laga hortegayey hawshaasaa loo joogay siddeed iyo toban beri bay ku qaadatay waxay ahaayeen siddeed iyo tobankaa rag hawl u jooga hawl dagaalla u jooga intay ka dhammaanshaheedana ay ku xiran tahay gooray ka dhammaanna aan waru haynin siddeed iyo toban beri bay saa ku jireen siddeed iyo tobankii beri bay gaabiyeen siddeed iyo tobankii beri gaabi haddaad sidaas oo kaleeta tahay suuradaasaanu qisadaa ku fasirayo ictiraadka aada nagu ictiraadayo daliilkaagii halkaasaanu kaga baxnay waxaan idhi ibnu cabbaas baa laga hayaa oo wuxuu leeyay nabigu sagaal iyo toban beri buu intaa joogay oo gaabinayay intii haddaan joognana waa gaabinaynaa haddaan ka badinana waan dhammaystiraynaa buu ibnu cabbaas yidhi radia allahu canhu arda radia allahu canhuma waardaahumaa sida bukhaari warinayo saasaan qabnaa waqiila qiila daciifa waxaa la yidhi arbacatan afar buu gaabinayaa afar maalmood oo muqiim sidiibuu isu bedelayaa waa daciifo labadan suuro nin go-aansada iyo nin cakacag iyo faras ku taagan kala duwan wa fii qawlin qowl imaamu shaafici leeyahoo laga xoog badan yaho daciifana abadan weligii wuu wadayaa war siddeed iyo toban ha u qabanine inta hawli ku taagan tahay hawshaa ku taagan weeye xukmu safar buu leeyahaye wuu wadayaa sababtoo ah nabigu alay slam sideed iyo toban bay ku gaadhay waxaa ka muuqanaysa hadday soddon ku gaari lahaydna waa wadi lahaa kow laba aahaaru saxaabaan haynaa oo ibnu cumar radia allahu anhu anhuma a ardaahumaa intii baraf meel ku xiray yuu lix bilood gaabinayay anasna intay meel ku xiray baraf iyo qabow iyo dabaylo buu sanad salaada gaabinayey saxaabo kalena sidaasay yeeleen walaa yucrafu lahum mukhaalifu min asaxaabati walidalika alimaam wuxuu yihi aab imaam asxaabu shaaficiyada alimaam oo kamida wuxuu yihi mas'aladaasi nabigu hadday ku dheerayta isdheeraatay inuu sii gaabin lahaa hada ashbahu bilqaciyaati wax yaqiinoo lahubay u eg tahay arrintaasi haddii wax la qiimeeye la yidhah la qiyaaso alla arrintaan aysaa u dhicnayn maxaan hubnaagu le manaa wuxuu ikhtiyaarayaa inuu weligii wadayo gaabinayo masaa'il kaleoo saas oo kaleetaana shaaficiyadu way leeyihiin raxmat ullaahi alayhi man hada alimaam ya may asxaabu shaafici alimaamu hadday ku dhahaan man huwa intaasaad intaasaad minhaajka ag fadfadhidaan muqadimaadka inaan soo marnay aljuwayni abulmacaali aljuwayni wey alimaamu huwa waa kitaabkiisa nihaayat lmatlab fii riwaayati ama diraayati lmadhab buu sidaa ku leehay wa qiila waxaa la yihi alkhilaafu khilaafka aqwaashan iyo juhdani fii khaa'ifi lqitaali nin dagaal ka cabsanaya sidii nabigu dagaal uga baqayay wey lataajiri wanaxwi ganacsado warwareegayo suuq caydhanayo iyo cid lamida khilaafan kuma saabsano isagoo afar kama badin kara qolaa tiri laakiin tawjiiha laftiisaa daciifa walow calima hadduu ogaado oo hubo baqaa'ahaa xaajadu inay jirayso ta'niifkan ahaa idaa xasalat xaajatun halkaasuu damiirku u celinayaa walow calima hadduu yaqiiniyo hubo baqaa'ahaa baahida inay xaajadu jirayso muddatan awiilatan wakti dheer falaa qasra gaabin male cala lmadhabi madhabka waayo saakin mumain oo xukmu muqiima wey aduu dan baad sugaysaa markay kuu dhammaatana waa tegaysaa laakiin waxaad og tahay dantaa laba usbuuc iyo toban beri iyo intaa toddoba saddex usbuuc iyo ka yar qaadan mayso intaa waad hubtaa inaad intaa sugi xukm muqiim oo nawaa iqaamata arbacati ayaamin baad la xukuntahay faslu fasalkan waxaa looga hadlayaa safarka lagu gaabinayo salaada iyo sifaadkiisa safarkii tawiilka ah in laga hadlo iyo safarkii mubaax iyo macsiyada iyo aathaar masaa'il kaloo furuucoo la xiriirta wey wa tawiilu safari safarka dheer hamaaniyatun wa arbacuuna miilan afartan iyo sideed mayl weeye haashimiyatin aimadii iyo duwalkii reer bani haashim ee cabbaasiyiintii iyo lamidka ahaa siday u jaangooyeena afartan iyo sideed mayl weeye maylkiina qiyaastii waxay ku qiimeeyaan adu toddoba sidee siddeetan iyo sideed kilomitr un dee u qaybi afartan iyo sideed mayl waa iska laba kilomitr wax saas laba kilomitr oo wax dhiman kii one pointy seven one pointy eight agagaarkeeda weeye bumaylkii kilomitr haddii loo bedelo waxay leeyihin taqriiban waa iska siddeetan iyo sagaal kilomitr siddeetan iyo sideed dhibic toddoba siddeetan iyo sideed dhibic toddoba shan toddoba afar taqdiiraad saasay sheegaan aduu haddaad kasriga iska buuxiso dhibic saddex waxbaba ma ahane siddeetan iyo sagaal dheh saas darteed innaga hadda take awaygu sagaashan bay ka dhigaan soo ma take awayga waa taqaanaan kuwa laamiga la saaro sagaashan kilomitr bay ku buuxsadaan marka safarka tawiilka ah ee rukhasu safar lagu qaadanayo wuxuu ku leeyahay waa sideetan iyo afartan iyo sideed mayl oo u dhiganta siddeetan iyo sagaal kilomitr oo wax yar dhiman cacaba intaa wy intaasaa salaada lagu gaabin karaa qultu waxaan nawowi wahuwa marxalataani laba awrar weeye laba gelin guur bisayri اafqaali gaadiidka culus uu socdo marxalataynkuna masiiratu yawmayni weeye laba maalmood inta loo socday kuleeyihin haddaba laba maalmood gaadiid raran afqaalna gaadiid raran oo socda sagaashan kilomitr laba maalmood ka yar ma socon karaa qiyaasta saasay ku qiyaaseen walbaxru baduna kalbari banaanka la mid tahay haddaad doon raacayso ood bad ku safraysana intaa inaad inay intaasaa lagaa rabaa falow qaaca waagii hore badday ka jiri jirtay laakiin barigiina waan ku darmanay dhegayso falow qaaca hadduu gooyo alamyaala maylashii fiihi safarka ahaa fi lbaxri ama barri ah fii saacatin hal saac gudahood hadduu ku gooyaba qasara wuu gaabinaya wallahu aclam fuqahadeenna madaahibtu mse waxay isku qabteen sidiisaba safarka rukaska safarka iyo qasriga iyo fitriga iyo ku xidhan yahay ma masaafaan ku jaangoynaa mise sifaad kale iyo curfi baan ku jaangoynaa waa khilaaf mashhuura jamhuurta fuqahadu masaafo go-an in lagu jaangooyay qabaan lisababayni sababka koowaad waxay leeyihiin axkaam badan oo sharciga ah ku xihan curfiguna laa yandabitu xad go-an oo la raaca ma yeesho oo acraafta dadkuna way kala duwan tahay acraafta zamaankuna way kala duwan tahay curfigii xaddiisiina iyo daabidkiisiina lagu heshiin maayo axkaamta sharciguna indibaad inay yeelatoonan idilaab iyo guurguur aan xad lahayn ay gashaaye inuu guurguur galaayay ma fiicna haddii kale hadhow la garan maayo labadan qof baa midna dhihi waa curfi midna curfi mahu ku dhihi adna way ku qabataa adna ima qabataa iman laakiin axkaamta sharcigaana safarkan iyo rukaska sharciga iyo axkaamu safarku axkaam fara badan oo sharcigaa ah ku xidhan axkaam fara badan baa ku xidhan axkaamu salaa baa ku xidhan oo qasriya jamciya ah. axkaamu sawm baa ku ximanoo ku xidhan oo jawaazu lfitri ah axkaamu lwilaayaat baa ku xidhanoo ninkii goormaa wilaayadiisii la gacan dhaafayaa oo furuuj iyo abdaac bay geli axkaam fara badan baa geli waxaa ku xirnaan oo kaleeto gabadhii goormay maxram u baahan baa ku xihan baabulxalaali waalxaraami halkaana way kula geli niyow intaasoo axkaam oo sharciga waxaan indibaad iyo xad la garanayo cad lahayn inaan ku xirnaay waxay leeyihiin arrintaasi ala halad badan iyo iraab badan baa dadkii gelaya waxay dhaheen bilmithaal yatadixu lmaqaal aan tusaale bixino waxay leeyihiin magaalaan aadaynaa innagu meesha aan joogna aan ka soo qaadno qof baa mambaase aadaya uu ka shaqeeyaa macallin buu mar ka yahay marna diyaarad buu raacayaa oo saaka intuu diyaarad raaco isagoo intaa uu qaba mooyeen waxyo jaagka shilimada ugu jira iyo buugtii uu wax ka akriyayaiyo buu gacanta ku qaadan waa laba macalin oo guri ka baxday midna jaamacadda magaaladuu aadi midna jaamacad mambaasuu wax ka soo dhigi galabtana guryahooday ku soo wada laaban adugo de nin safar dheer bu ayaboodku jira hadhihine waxaad ka soo qaadi magaaladiiba ayaboodka gashaye nin ayaboodka agtiisa degan kii jaamacadda ka soo aaday iyo kii mambaase ka aaday isku inun bay sii socon isku in bay qaadan isku labis bay qaadan isku warmar bay soo noqon guryahooday ka wada ambabaxeen wayna dhacdaa wadamada wadooyinkoodu waawan yihiin saxmadana aan lahayn boqol laba boqol oo kilomitr ilaa afar boqol oo kilomitr baa tareenada dheereeya loogu shaqo tagaa jaamacadana lagu aadaa hal saac buu soconayaa afar boqol oo kilomitr tareenka gurigaaga agtiisaa dalaq ka dhihi saacad kadib jaamacadaadiibaad geli markaa casarkii kasoo baxda ama macalin ama arday noqo jaamacadda horteedaad dalaq ka soo dhihi saacad kadib gurigaaga horseed kaga degi laba wadan hadda soo nairobi iyo cambala ma aha konton daqiiqay diyaaradda u kala socotaa macalimiinta jaamicaadkee waaweyn qaar baa intuu xagga ka soo dhigo galabtii soo galbada haddaad curfi u celisaan ninkani wax isticdaadu safaro uu qaatay ma leh intuu magaalada townka u qaadan lahaabuu u qaatay ko anigaan adiga diyaaradda isla raacayna anu magaaladaasaan u socdaa boorsadaydii baan wataa saddex habeen baan joogayaa saddex habeen baan joogayaa saddexdan habeenba adna waad imanaysaayoo waad soo noqonaysaa subaxa dambe diyaaradaan soo raacnay maxaan kaaga duwanahay inaan magaalada baryayo oonan soconin waxaad leedahay adiga salaada ma gaabin kartid oo isticdaadu safar iyo curfi musaafir ma tihid ani laakiin waan gaabin karaayo alaab baan wataa boorso haddaad curfigii qalab qaadashada ku xirno taasaa ka iman waxaa kaloo iman war ninkan boqol iyo waxoogeyga goynaya iyo gabadha jaamacadda afarta boqol oo kilomitr ka dhigata maxram ma u baahan tahay su-aal baa iman haddaad tirahda musaafir maaha dee bilaa maxram ha socoto wey oo maxaa ka duway gabadha qaraabada soo salaamaysee tareenka intay raacday saacad sii socotay haddana saacad soo socotay maxaa kala duway haddaad tidhaahda curfigana waxaan aragnay caraaftii muslimiinta badnaydeen la noolaanay qolaa waddanka dibaddiisaba in la aada mooyeen kunka kilomitr ee waddanka gudihiisa curfigoodu safarba maaha buu safray haddii la yidhaahda waxay ka dhigan tahay curfigooda wadanka dibadiisuu baxyaaba dhawaada hadduu rabe xuduudda waddanka haddaad goysana waa uu safar bay u yaqaanaan waddanka gudihiisa haddaad wareegtana safar uma yaqaanaan curfigaan raacnaa marka curfigii bilaaddaa kala duwan curfigii dadka iyo isticdaadkoodaa kala duwan laba wada socota maanta waynu israacnay aniga boortaan wataa isku magaalaan u soconnaa gaadhigaagaan sii raacay adna arday baa tahay iyo shaqaala waad soo laba goor noqonaysaa adna waan gaabin adna gaabin maysid isku gaadiid baan raacnaan soo raacnay waxay dhaheen idiraab baa ka imanaya axkaamtii mar hadday sidaas tahay daliilka labaad ee sababka labaad een masaafo ugu salaynayno aahaar saxaabadaan haynaa oo arbacata burudin ha lagu gaabiyo ah mar hadday sidaas tahay ibnu cabaas iyo ibnu cumar iyana bukhaari baa mucallaq majzuuma kama kaga wariyey bayhaqina wuu keliyey mawsuul isagoo ah culimo badanna waxay yidhaahdeen waa saxiix buu ka sugan yahay bal ibnu cabaas waxaa la weydiinayaa aahaarta qaarkood carafaad ma maku carafa ma ku gaabiyaa markaasuu wuxuu leeyahay maya meel kala minaiyo maku gaabiyaa maya cusfaan iyo daaif maku gaabiyaa markaasuu leeyahy ha arbacatu buradkii bay dhan tahay yidhahdeen aaaarta saxaabada aynu qaadano indibaadka axkaamta tanaa u dhawey aan raacno aan masaafo ka dhigno ama diyaargarow ama diyaargaroobin annaga xaddaasaa noo jeexan aan dhahno jamhuur fuqahaa halkaasay mareenoo warkaasaa la macaanaaday laakiin rijaalu axmed iyaga waxay yidhaahdeen mar haddii adaliil khaamis uu wax rajaxo annaga halkaasay noo ag taallaa bay yidhahdeen daliil khaamis idinku raadiya magaciisa haddaa rabtaan wayushtaratu waxaa shardiga qasdu mawdicin mucayanin qasdu mawdicin meel inaad u qasadood u socoto mucayanin go-an awalan marka ugu horeysa safarkaaga tawiil iyo qasiir si aan u kala saaro horta meelaad u socoto waa inay jirto ama dhexda sii jiirjiire ama toos u aad ama aayar soco ama socodkaaga dheere aday kuu taallaa annaga meeshaad u socoto si aan inay dheer tahay iyo in kala masaafada u xadayno meel aad u socotood ku tala gashan tahay waa inay jirtaa falaa qasra gaabin uma sugna lilhaa'imi qof wareersan oo lunsan waa in taala haba dheeraado taraduduhu jiirjiirayntiisiiyo noqnoqodkiisiiyo daydegiisi ninkani meeluu u socdo uu garan layahay waa wareersan yahay waxaa ku dhacday yatiihuuna fi lardi baa ku dhacday ninkani uu socda ma yaqaan waa qofka iska wareersan iska jaha wareersan ee uu socda aan aqoonin qofkaa salaada wuu dheerayn ba yidhahdeen xukmu lmuqiim baa la siin sabab maxaa loo siin lianna alasla alxadar asalku waa xadarka salaada walitmaamu in la dhamaystiro ruksada safarkiihi markii xaddii la rabay safarkaagu gaadhaa laga bixi karaa safarkaaga inuu gaadhayna waxaa la xadayn karaa marka la yaqaan meeshaad u socoto haddii meeshaad u socoto aan la aqoon asalkii itmaamka ahaa dhammaystirka wax looga baxa lagama hayo walaslu baqaau maa kaana calaa maa kaana dheh wax walba sidiisii inuu ahaado ilaa si cadoo looga baxa way walaa aalibi gariibin nin dayn ka qabay qof daydayayana iyo wa aabiqin wax dhuuntay iyo yeelmo dhuntay iyo xoolo lumay yarjicu soo noqonaya mataa wajadahu markii uu helo walaa yaclamu aanan ogeyn mawdicahu meelay joogtan aan ogeyn qof baadi ka luntay ama ilmo ka lumay ama addoon ka dhuuntay ama uu ka dhuntay nin uu dayn ku lahaa oo iska daydayayo uun raadinaya meeshuu ka helaba meeluu ku og yahoo u socdana aan lahaynna xukmulhaayim buu leehay waadun amba baxday waxaadun leedahay meeshaad kaga dul dhacdo iska wareeg barbaadida ayaa arkay maanta reerkan aad joogtaa haddaad reerkan maaa tuuladan agteena aad ka heshana waad soo noqon hadday mid fog kula gaadhana waad gaari ninka haddii meel u socdaba lama yaqaano lama xadidi kara masaafadii lagu gaabin lahaa salaadee ruqsada lagu gaari lahaa inuu yahayo in kale lama garanayo falbaqaau cala asli huwa alwaajib asalkii baanu ku baaqi noqon dheh mar haddaanan xaqiijin karin ruksad inaan helay walow kaana hadday tahay limaqsadihi meeshuu u socday ariiqaan laba wadaa loo maraa awiilun wado dheer iyo waqasiirun wada gaaban meel baad u socotaa labada wada mid haddaan ka tirino siddeetan kilomitr wey mid kale haddaan marana boqol wey saad igu xisaabaysaan way taas su-aasheeda iyadana keed adigu qaaday baan ku dhahaynaa kan gaaban haddaad qaaddo masaafadiina ayna dhannayn rukso meli anu haddaan ka dheer qaadana ka waran ka dheer haddaad qaaddo sabab baan ku dhahaynaa hadday sabab cudurdaara jirto maqbuul ahna de safar dheer baan kaaga dhigaynaa ile masaafo dheer baad goynaysaa haddaan sabab cudurdaar dheera jee cudurdaar lagugu garaaba jirin oo lagaaga garaabana dee nin ciyaar ayaa tahaye bilaa sabab ninka safarka isagu isku dheereeyey dee dhegta xaggan ka qabo soo maaha adoo gacantan ku qaban kara haddaad tan kusoo laacdo de waxay yidhahdeen cabad shareicadu xugun ma siiso tacabka naftaadana shareicadu ajir kuma bixiso bilaa sababka ah masaladaasaan kala qaadaynaa marka walow kaana hadduu ahaado limaqsadihi meesha uu u socdo ariiqaani laba wadaa loo maraa awiilun jid dheer iyo wa qasiirun mid gaaban fasalaka wuxuu qaaday aawiila dariiqii dheeraa ligaradin ujeedo tixgelin mudan ka suhuulatin isagaa ka fududoo kan dheerna waa laami kan kalena waa waa waa waa jay ama waa jidcaduu kugu yahayo kanna waa dariiq fududoo durbadu aad ku gaari karto kanaa kuu fudud waxaa kaloo fudaydka keeni kara midna waa oomane midna biyuu leeyahay kanna biyo aada sii cabteed iyo dad aad sii weheshataad heli kanna waaba cidlo ama waa oomane aw amnin aw amnin ama midna waa nabadgeliyo midna burcad iyo bahallaa jooga qaasaara waa gaabinayaa arrintaasi waa arrin waddada dheer loogu xihan karo dheerarkaa qofku wuxuu u xamilayo ama way ka fudud tahay way ka nabadgeliyo badan tahay tan wehel buu helayaa tanna wehel heli maayo tan biyuhu siica buu helayaa tanna waa oomanoo waa ku rafaadayaa waa sabab qofku uu dheerarka u xamili karo alalahi sababtaa waa qarad saxiixa oo loo mari karo gaabi salaada masaafo dheer baad maraysaa wailaa falaa haddii kala maya fil adari sida raajixa waaya nin ciyaarayaa tahayba wey nin ciyaaraya yaa tahay haddii masaajidka iridan aad ka geli karto bilaa sabab inaad xaggaa ka soo wareegto gurigan kuxigaad degan tahay adoo sidaan usoo geli kara xagga inaad ka soo wareegato hade bilaa sabab hadduu jiro halkan kaa xidhan tahay ama halkan tuuga iyo wax joogto oo xaggaa inaad kasoo wareegta mooye jidka lagaa xiday garawsha ad leedahay laakiin ninka iridan kasoo geli kare soo u wareegtaay de waa nin ciyaaraya wey ciyaarta saasaa nabigana ala slam acmaasha saas oo kaleeta ilaahay waajib kaga dhigin naftiina cadaabkeeda ilahay waxba ku fali maayo sooma dhihin kuwii waxaa loo baanay ku nadray mulqa baa laga soo qaadi masaafadaa dheeraadka eed martay waayo masaafadaa dheer eed martay bilaa sabab weeye kaanna kaadoon marin ka soo qaad walaw tabica alcabdu ayib intaa waan garanay qofku waa inuu meel u socdaadna dhahdeen nin socdoo safara dad buu la socdaa meel loo socdana looma sheegin wuuna ku qasban yahay iyaga inuu la socdo oo khiyaar ma leh ninkaa xukunkiisa wax naga dhaha waayo walow tabica alcabdu addoonku hadduu raaco maalika amrihi buu raacay aw izawjatu haweentii xaaskiibaa ninkeedii la socota aw iljundiyu askarigiibaa madaxdiisii la socda maalika amrihi fi safar ninkii isaga maamulayay buu arrin talada ku hayay buu safar u raacay walaa yacrifu mana garanaya maqsidahu meesha uu socdo aan soconna ilaa kanun baa lagu yidhi falaa qasra iyaga gaabin uma taal sababtoo ah si maqsadka haddaad garanayso xukmu safari awiil aad qaadan lahayd addoonkii inakanun baa la yidhi askartii soo dhaqaaqa un baa la yidhi xaggee loo socdaa looma sheegin kackac gabadhiga follow baa la yidhi socda xaggeen aadaynaa waa la sheegi doonaa socda jidka cagta saara socda xaggeen tegaynaa waa la sheegi doonaa dadkii waa laga qariyey ruksadu waxay ku xirnayd meel dheer adigaa laga hadlaya asalku inaad dhamaystirta ahayd waxay ruksada gaabintu ku xirnayd meel dheer inaad u socoto meel dheer inaad u socotana war uma haysid asalkii itmaamka ahaa waa yaqiin in tamaam lagugu leeyahay inaad meel dheer u socoto ay dhici kartana waa dani iyo ixtimaal iyo shaki weeye yaqiintii itmaamka asalka ahayd laa yasqutu bishaki dha shaki takliifti kaaga dhici mayso falaa qasra haddaad weydiisan karta weydiye haddii aad ogaato ogaatay haddii laguu sheego awjuhda qaarkood baa waxay leeyihiin maya yanduru ilaa maaliki amrihi fain qasara qasara qasara macahu ninkan buu fiirinayaa hadduu gaabiyo uu la gaabinoo maqsadku inuu meel dheer yahay buu ka ogaan qolada ad raajax waxay lehin may dhexda lagugu reebi doonaa ma war baad uhaysaa adiga haddaan laguba sheegin meel aad u socoto meel dhexe lagaaga tegi doonaa ma war baad uhaysaa isagoo meel dheer ma u socdo qof walbana maqsadkiisaa takliiftiisa ku xiran tahay falow nawow hadday niyoodaan masaafata alqasri haddaad adigu iska niyooto masaafo qasri inaad u socoto lagumana sheeginoo waa lagu maamulaa qasara ljundiyu ninka ciidankaa ah uu gaabi waayo qof xor ah weeye waalxuru laa yadkulu taxta alyadi ma galo duunahumaa haweenta iyo addoonkuse ninkaasay amarkoodu ku xiran yihiin laakiin taa waxay yidhahdeen mutaakhiriinteenni waa goorma waa jundiga ciidanku markii uu yahay mutaawicada ay yihiin aan diiwaan iyo mushaar lahayn hadday diiwaan iyo mushaar yeeshaan fa huwa kalcabdi wazawjati wuu lamid yahay ma gaabin kara xataa hadduu niyoodo waayo liannahu laa yamliku amrahu maxaa yeelay mas uuliyaddiisi iyo masruufkiisaa la hayaa xaaskana mas-uuliyaddeeda iyo masruufkeedun baa la hayay waman laa yamliku quutahu laa yamliku qaraarahu dheh ninkan wuxuu cunaba gacanta ku haysanin wuxuu samayn lahaan isaga uma taallo waana qadi qaacida wey caalamka dhan ka jirta weyade dawladaha shidaalka la qaaliyanaya lacagta la jebinayo i m f baa soo dhexgashay laleeyahay soma laa ymliku quutahu laa ymliku qaraarahu ma wadaa islaamta mas-uuliyad baa laga hayaa waa qof xora walxuru laa yadkulu taxta alyadi laakiin mas-uuliyaddii amarkeeda iyo masruufkeedaa la hayaa askarigana mas-uuliyaddii iyo masruufkiisaa la hayaayo mutadawic isagoo isbiila maaha hadduu isagoo isbiilo qasadkiisaasay ku xidhantaho u gaabin haddii la biilana de fahuwa kalamati kalcabdi wazawjati fi lmadhabi ninka askariga waa aragteen halkuu maray soo maaha waman qasada ninkii u qasda safaran awiilan safar dheer oo fasaara socda uma nawaa rujuucan dhaxda inuu ka noqdo niyooda inqaaca safarkiisi waa go-aya safar dheer baad niyootay rukaskii sharcigaad lahayd dhexda markaad sii socoto baad goosatay inaad soo noqoto waxbaad halmaantay war baa ku soo gaaray xanuun baa dareentay sabab kastaba ha yeelato safarkii haayadii adoon gaarin baa dhaxda kundii ku goosato inaad noqoto de halkaa un bay safarkaagii ku dhammaaday masaafadaadiina ma dhanna maadan gaadhin way waxa laga hadlayo masaafana maadan goynan ruksadii aad ku gaari lahayd konton kilomitir baad ku go-aansatay inaad soo noqoto musaafir matiida xukmu baad qaadan liannahu xaddii ruksada raayaa safarkaagu ma dhana fain saara hadduu socdo markii hore waad go-aansatay inaad noqoto haddana waad isbedeshay waraa safarkaaga iska noq iskaso iska wadaa tiri safarkaagii iska wadaa tiri halkaa mas'alaa ka soo baxday waxaa lagu yihi markaad niyootay inaad noqoto inqaaca safaru safarkii waa go-an xukmu lmuqiimi baad meesha aada joogta ku qaadatay haddana waxaa kula qumanaatay inaad safarto ama jihadiiba bedasho meel kale u safarto masaafada maqsadka safarkaaga ma gurigaagiibaad ka soo bilaabi mise meesha aada joogtaad ka bilaabi fa safarun jadiidun safar cusub waay halka aada joogto maqsadkaagu safar tawiil oo masaafadii dhan waa inuu halkaa laga bilaabo noqdo liannaka hunaa muqiimun baa tahay safar cusub baad bilaabaysaa muqiim safar bilaabaya ma meel waa hore uu jooguu ka bilaabi jiray mise meeshaa uu jooga muqiimkuu ka bilaabi jiray meeshaa muqiimkuu ka bilaabi jiray halkaasaa tirada ka bilaaban saa weeye maqsuudka eray warraba inuu ku dhaho intaa masaafadee safarka kaga bax walaa yatarakhasu alcaasi ninka dambaabay bisafarihi ku dambaabay rukso qaadan maayo ka aabiqin nin dhuntay iyo wanaashizati naag farabaxday weeye cudurdaar la-aan oo baxsatay qofku safarkiisa safar macsiya haduu yahay rukaskii safarka ee soon la afuray salaad la gaabiyo oo la jamciyey ma laha laba tusaaluu kuu keenayo addoon dhuntay wey addoonku inuu dhunto ma banaana hadduu dhuntona intaa uu dhuumaasha ku jira lam tuqbal lahu salaatun buu nabigu uri sal l slam salaad laga aqbali maayo salaadii laga aqbali maayo ajir maba lahaa la yidhi rukaskii gaabintiiyo jamciga ma leeyahay maya lianna haddii macsiyadii rukso la siiyo rukaskan dadka in loo kaalmeeyaa loogu talagalay nin dembiba ku jira dembigii haddaa rukso siiso icaana calalmacsiyay noqonba haayada maqsadka maqaasida shariicada looguma talagelin rukaskan in aasim loo kaalmeeyo ee waxay ahayd qof mashaqo in laga fududeeyo qofkan mashaqo inay ku dhacdaaba maqsad sharciga waxaan su uga haro ha loo sii fududeeyo meesha ma taalo qaacidada fuqahadeenuna waxaa weeye alrukasu laa tunaatu bilmacaasi rukaska laguma xira macaasida oo sababu tarakhus ma noqoto macaasida wa naashizatin islaan cudurdaar la-aan ninkeedii kasoo carartay weeye iyadona naashiza ah waxaa lamida nin muslim inuu laayo u socdo oo haddana musaafir ah ninba waxaa la yidhi salaad buu galay isagoo reer hebel duulaan ku ah waxaa la yidhi hebelow muslim baaba duulaan ku tahaye maxay tahay salaadaa tukan war iga tag buu yihi rag baan collownay ilaahay maana colloobin <laughs> iga tag buu yihi rag baan collownay dabcan salaadii faradkeedu kaa dhici maayo waxaan ka hadlayno ficilkaa waa dembi salaaduna waa kugu waajib rukso laakiin gaabin iyo jamcina malihi intaa way inta hadda ka hadlayna salaad baa kaa dhici male hadda inta muslimkii la isku duulo oo salaadaha la isu gaabiyo zaman waxaan maraynaa muslimku intuu isku duulo oo salaadaha la isu gaabsado laysuna jamciyo soonkana laysu afuro intii kala dhimatayna salaad iyo dhaqitaan la-aan la aaso kabaha lagu aaso mid walbaba waa shahiid la yidhahdaan maraynaa <laughs> marxaladahaasaan maraynaa caalamku waxaad garanaysaa marka haddaba say quwatulfitan say u badan yihiin iyo quwatu shubuhaati washahawaati say u badan yihiin ku garan waa wada shuhado bilaa salaatin walaa gaslin baa bidimaa'ihim lagu wada aasi labadii isdishay waay laba muslimoo isdishay kana waa shahiid kana waa shahiid waa la isku shahiidayaa marka marka ninkan shahiidka isuba haysta isaga caasi bisafarihi isuma haysto rukaskii safarka oo dhan buu samayn kana caasi bisafarihi isuma yaqaano rukaskii safarka oo dhan buu samayn marka ta'wiilku halkaasu inala gaadhay wallah almustacaan nin walbana bahal quman la yidhaahdo waa qoorta ugu jirta tiisa mooyeen mid kale oo sax noqon kartana ma laha falow anshaa hadduu bilaabo mubaaxan safar mubaaxu bilaabay markii horeed safarka bilaabaysay wax fiican iyo wax xalaalaad u socotay uma jacalahu kadib buu ka dhigay macsiyatan buu ka dhigay falaa tarakhusa rukso qaadan maaya fi lasaxi markaa macsiyada ka dhigay kadib mar hadduuba safarkii macsiya isu bedelay rukas meesha waa ka baxeen oo say ku dhici kartaa halkan aad ka baxday alaab iyo ganacsi baad u socotay iyo qaraabo salaan meel hebla iyo magaalo hebla dhexda markaad sii socotay gaariga qolaad wada raacdeen sheekaa laguu sheekeeyeyo war meesha waxaa intaa iska dayso waxbaa dagane aan wax soo bililiqaysana laguu qanciyey raggii baad ku raacday wallahi waxaa tidhi meesha aljamcu bayna xajar bicusfuurayn weeye qaraabadana soo salaan waxna soo bililiqayso safarkaagii gadaal baad ka hadlaysa soo maha qaraabo salaankii mubaax buu ahaa ganacsigu socodkaagiina mubaax buu ahaa laakiin gadaal baa waxaa kaaga dhalatay inaad boob iyo dil ku darto macsiyatin bay isu bedelayaan walow anshaahu hadduu bilaabo caasiyan isagoo caasi uu bilaabay marka hore boob baad u socotay gaariga dadkaad la raacday dad fiican bay noqdeenoo waa lagu wacdiyey ilaahay baa lagu xasuusiyey dadkii baa la wacdiyey ilaahay ka yaabaa la yidhi markaasaa tihi bas saacaddaa laga bilaabo qof muslina waxa yeelin waxaa laga yaabaa tareen baad saarantah bas dheer ayaad saarantah mombaasa u socoto dhexda haddaad caawa kaga degto lafahagaaba khatar geli waxaad tihi iska tag magaalada uma taaba waa tawbad keenay oo fa keenay fa munshiu safari safar nin bilaabay weeye min xiini tawbati markii uu toobad keenay halkaa aad ka bilo ku tawbad keentay iyo meeshaad u socoto hadday masaafadii lagu gaabinayay dhan tahay waad gaabin kartaa safarkaaga mubaax buu isu bedelay haddaynan dhannayna intii horeed macsiye kusoo geysay kuuma tirsana walow iqtadaa hadduu ku xirto bimutimin qof dhammaystiraya laxdatan ilbiriqsi lazimahu litmaamu inuu dhamaystira waajib ku ah adoo salaada gaabinayay haddaad qolo dhamaystiraysa ku xidhato adna waa dhamaystiri ibnu cabaas baa la weydiiyey radia allahu anhu canhu ardaahuma makaa lagu weydiiyey waxaa ibnu cabaasow maxay ku dhacday markaan keligaya iyo meelaha yaga ku tukanana salaada waanu gaabin reer maka markaanu ku xidhanana waanu dheerayna waa la dhamaystiraynaaye say ku dhacday markaasuu wuxuu yihi tilka sunatu abilqaasim saasaa sunadii nabi maxamed laga dhaxlay sala allahu alayh wasalam oo haddaan qof ku xiranno salaad dhamaystira inaan dhamaystiranno waa daliilkaan idin soo ishaarayen idin lahaa ida jtamaca alxadaru wasafar ulliba alxadaru meeshay u daliishadeen wey ayib masaladaa masalaa ka dhalatay aniga ninkaan ku xirtay imaam muqiim ahaa waxaad idhahdeen salaadaada waad dhamaystiri masaail baa ka dhalan laba masale aan tusaale usoo qaadan mid waxaa weeye waan ku xirtay baa iga jabtay aniga waysaan doontay haddaan hor alla salaadii keligay bilaabayaa ma labaan tukan mise afar baan tukan mar haddaan ku xirtay afartii ifuushay may daba socotaa mise salaada hadday iga jabtay way iga hartay waa mid aniga wax igama noqonine nin musaafir aan ku xirtay anigu muqiimkumaba talagelin ninkiibay waysadu ka jabtay waysadu markay ka jabtay nin muqiim oo safka ku jiray buu meeshii ku riixay oo na hor maray qaybtii dambe salaadayda muqiim ba ay tukinaya ani imaamkaygu ma sidii kii hore musaafirkan ku xirtay baan labadii u tukan mise muqiimkan dambe meesha soo galay baa ijiidan labadaa suuro adiguba qaacidadii shaaficiyadeen soo maray dabaq ida jtamaca alxadaru wasafaru labada natiijo maxaa kuu soo baxaya ulliba alxadar baan soo marnay ninkii imaamkii dambe muqiim weeye kii horena musaafir buu ahaa labadabana salaadan waad ku xiratay istamaca alxadaru wasafaru imaamadii aada ku xirnayda qaacidadu maxay keenaysaa ulliba alxadar salaadan mar baad muqiim ku xiratay dimadaada markaa waxaa fuushay afar waad kala tagteen keligaa baad tukanayo musaafira ama musaafir kale aad ku xiratay musaafirnimadu labay keenaysaa tii horena dimadaada afar bay keenaysaa halkan salaad baa marna xadar gashay marna safar gashay ijtamaca fiiha alxadaru wasafaru ma alqaacidatu fi lfiq bishaaficiya marka daba tard lqaacidati baa lagaa rabaa dhegeyso walaw racafa alimaamu lmusaafiru walaw racafa hadduu garoro sanka dhiig ka yimaado alimaamu lmusaafir imaamkii musaafirkaa ama waysadaa ka jabtay wastakhlafa wuxuu dhamaystiray wuxuu bedelkiisii geliyey mutiman nin dhamaystiraya nin afar tukanayuu booskiisii geliyey atama almuqtaduuna kuwii ku dayanaya dhan way dhamaystirayaan ulliba alxadaru dhe marka mar hadduu kii dambe muqiim noqday dhamaystiraya adnaa dhamaystiri wakada law caada alimaamu imaamkii laftiisu hadduu soo noqdo musaafirka ahaa oo waqtadaa bihi imaamkan dambe dhamaystiraya dhexda intuu kasoo gala dhexda kaga xirto isaga laftiis u dhamaystiri anaa imaam ahaa ka saari maysa hadda walow lazima itmaama itmaamu in la dhamaystira hadday ku waajibto muqtadiya nin ma'muum aha fa fasadat salaatuhu baa fasaaday aw salaatu imaamihi baa fasaaday aw baana imaamuhu muxdian ama waxaa caddaatay imaamkiisu inuusan wayseba qabin atama waa dhamaystiraya marba meel hadduu xadar kaa soo galay ulliba alxadar oo weligaa ku wad maanaa usuusha ka qawaacidda furuucda dabdinaysa inaad barato furuucdaasaad u dardiga madhabka u samaynaysa ay ku baraysaa walow iqtadaa hadduu ku daydo biman qof dannahu musaafiran uu u maleeyey fa baana muqiiman bay caddaatay inuu yahay aw biman jahila safarahu ama nin musaafir uusan garanayn buu ku xirtay atama waa dhamaystiraya anaa musaafir baan moodayey laakiin muqiim buu caddaaday malahaagii waxaan leenahay waan tuuraynaa calى alqaacidati laa cibrata bidani lbayini khatau dani inuu khata yahay caddaatay wax ka soo qaad male natiijadu maxay noqotay nin mutiman aada ku xidhatay fawajaba itmaam aw biman jahila safarahu nimaadan ogeyn musaafir inuu yahay baad ku xidhatay wajaba litmaamu sababtoo ah haddayba ixtimaashay itmaam iyo qasri ixtimaalkeed labadaa haddii uu yimid alaba itmaam oo asalkaa qaalib noqonaya ilan jahligu ixtimaal wajeyni wey walow calimow hadduu ogaado musaafiran inuu musaafir yahay waad ogtahay wa shaka wuxuu ka shakiyey fii niyatii wuxuu niyooday nin imaamaad ku xiratay imaamkan musaafir inuu yahay waad ogtahay laakiin miyuu dhammaystiri doonaa mise wuu gaabin doonaa ka shakiday qasara waad gaabinaysaa sababtoo ah asalka musaafir inuu gaabiya asalo shakigaagu dhibi maayo isaga shakigaagu dhibi maayo maanaa hadduu gaabiyo imaamkii sidaa ku gaabiya adu maxaad samayn wa laga hadlayo imaamka hadduu dhamaystiro iqtadaa bimutimin atama baa kuu taalla laakiin nin baad ku xiratay musaafir baad ku ogey inuu gaabinayo in kalena waad ka shakiday sidii baad ku xiratay markaasuu gaabiyey adu miyaa dhamaystiri maya lianna asla fi musaafiri qasru wey walow shaka hadduu shakiyo fiihaa salaadii buu ka shakiyey ama niyadii oo fa qaala wuxuu ka yihi niyadiisii in qasara qasartu hadduu gaabiya waan gaabin wailaa atmamtu hadduusan gaabinna waan dhamaystiri qasara fi lasaxi sida raajixa waad gaabin kartaa isaga hadduu gaabiyo oo niyadii taradudka ahayd maxaa diiday way banaantahay mar hadduu musaafir ahaa taradudka niyada daliil qiyaasaan uhaysanaa oo muxuu yahay cali markuu yaman kasoo xajinayey ahlaltu bimaa ahalla bihi rasuululahi sooma dhihin niyadaada qof kale niyadii inaad ku xidi karto baa halkaa laga gartay wa haadihi niyat fii cibaadatin wa tilka niyat fii cibaadatin israaci marka wa waxaa shariah lilqasri gaabinta niyatu in la niyoodo filixraami markaad xidhanayso salaada markaad allahu akbar leedahay baa qasriga niyada la xirtaa guriga lagama soo xirto tan waa khalad bay fahmeen dadkeenniyo qasri baa ii xidhan buu kuleeyahy qasri baa ii xidhan qasri baan niyooday waxay moodayaan markay xaafadda ka safrayaan in magaalada reerka laga tegayo in qasri la niyooday moodayaan sidaas maaha minaajka dhegayso niyatuhu fi lixraami markaad allahu akbar leedahaa qasri la niyoodaa wataxaruzu inaad iska ilaaliso can munaafiihaa niyadii qasriga wax burinayo ka hor imanaya dawaaman joogto salaada intaad ku jirto muxtarazaadkeeda isagaa faahfaahin doona masalaada markaad xidhanayso asalka salaadu waa itmaam qasriguna waa rukso asalkii ruksadana midkaad qaadanaysa waxaa kala soocan niyadda wainamaa likulli imri'in maana waa waxay keenaysaa man nawa itmaama falahu itmaam waman nawa alqasra min dawi rukhasi falahu falahu lqasr adi keed niyootay haddaad itmaam niyootena itmaam bay noqon haddaad qasri niyootena qasri bay noqon haddaanan midna niyoono farda duhri idhaahdana waxaan leenahay asal iyo ruksaa jira haddii wax la ilaaqo asal iyo farac yaa xoog badan asalkaa xoog badan wajaba itmaamu halkaasaanu marinaynaa madhab baan ka hadlaynaa ogaada wataxaruzu can munaafiha dawman maxaa burin kara qasri baan niyooday allaahu akbarna waan idhi inta aad salaada ku jirto wax inaad gaabinaysa ka hor imanaya waa inaad qasadkaaga iyo go-aan niyadaada ka ilaaliso hadiye walow axrama hadduu xarmado muxtaraska waa kan qaasiran isagoo gaabinayuu xirtay salaadii uma taradada waa shakiyo waa celceliyey laabtiisii fii annahu yaqsuru inuu gaabiyo aw yutimu inuu dhammaystiro markii hore go-aan bay ku ahayd inaad gaabiso dhexda markaad marayso ma gaabisaa ma dhamaystirtaa ma gaabisaa miska dhamaystirtaa baa taraduday aw fii annahu isagu nawal inuu niyooday buu ka shakiyey dhexda markaad marayso baa waxaad tihi war ma qasri ma niyootay war amaadan niyoonin niyadaadii qasri itmaan baad ka shakiday aw aqaama aw qaama wuu istaagay imaamuhu imaamkiisiibaa lihaaliati mid saddexaad u istaagay ama imaamkaad ku daba tukanaysay eed moodaysay inuu gaabinayo baaba ragcad saddexaad u istaagay fa shakka wuu shakiyey ninkani maamuumkii hal huwa mutimun ma dhammaystiri doonaa am saahin mise wuu ishalmaamay oo halmaan buu u kacay atama waa dhamaystirayaa intaba mar haddii faracii niyadii ahaa jazmi uunan jirin shaki ku yimid asalkiibaa raajix noqonaya itmaamka ahaa wey walow qaama alqaasiru qofkii salaada gaabinaya hadduu istaago lihaaliatin ragcad saddexaad bilaa muujibin wax keenaya waajibinaya isagoo ayna jirin lilitmaami dhamaystir batalat salaatuhu salaadii way ka buraysaa qasri baad niyootay niyadii maadan bedelin imaam kuma xirnid shaki iyo taradud kuma soo gelin labaa tukatay tu saddexaad baad u istaagtay sahwi iyo halmaan ma ahane kas baad saddex oga dhigtay adoon horey usii niyoonin batalat salaatuhu way burtay liannahu mutalaacibun nin ciyaarayaa ta meeshana salaadna ciyaar laguma talagelin wainamaa inama alacmaalu binniyaati wey haddaad afar ka dhigi rabto intaadan istaagin niyo haddii aadan afar ka digaynin oodan niyoonaynin imaamkaagii oo ku qasbay ha kaxeeyo oo isaga raac labadaa midna maa qasri baa niyooday labadii niyadii ma bedelin wax saddexaan uga dhigana ma yaallo saddex baana ka dhigayaa min salaad afar ahayd kas mid shanaad ugu istaagay baa lamid tahay ama subaxii mid saddexaad kas ugu istaagay ama maqribkii mid afraad kas ugu istaagay baa lamid tahay wain kaana hadduu yahay istaagu sahwan halmaan caada wuu soo noqon wasajada lahu sahwigiina wuu sujuudi wasalama wuu salaamo naqsan sidii nin sahwiyen baad lamid tahaye sujuudu sahwina la imo salaadiina sidaa uga bax fain araada hadduu doono an yutima inuu dhamaystiro sahwi baad u istaagtay ragcaddii saddexaad labaad niyootay sahwan baa mid saddexaad u istaagtay waad isxasuusatay inaad noqotaa lagaa rabaa oo sujuudu sahwi la timaadaan nidhi waxaa kula qumanaateen iska dhamaystira istiri marka inaad iska dhamaystirataa bar waa istaagtay afartaba ka dhigo haddaad go-aansato caada wuu soo noqon horta uma nahada wuu kici mutiman isagoo dhamaystiraya marka hore horta waad soo noqon waayo istaagaagaasi istaagga ragcaddaa loo kacayo laabudda can niyatin waa inuu noqdaa iyo qastin istaaggu waa farad faradna liniyatin baa loogu kacaa adna markaad kacaysa lisahwin baad u kacdayo liniyatina waada kicin saa darteed soo noqo kadib niyadii ukaco dhamaystir xabad iskagama tegaya hal baa hoos loogu soo gelayaa wayushtarau waxaa kaloo shardi ah kownuhu qofku inuu yahay musaafiran musaafir fii jamiici salaatihi salaad oo dhan intaad salaada ku jirto inaad musaafirnimadaadii wax iska bedelin baa shardiga ah si aad u gaabiso falaw nawa liqaamata inuu nagaada hadduu niyooda fiihaa salaada dhexdeedu ku niyooday aw balagad safiinatu ama doontiisii baaba soo gaartay daara iqaamatii meeshii uu deganaaba isagoo salaada ku jira kusoo xidhatay atama uu dhamaystiri ida jtamaca alxadaru wasafar ulliba alxadaru dhe salaadii baad gashay diyaarad baad ku tukanaysay tareen dheer ayaad ku tukanaysay gaari baad ku tukanaysay doon baad ku dhex tukanaysay adoon dhammaynin buu magaaladii soo galay dalab ama diyaaraddii soo degtay ama doontii soo xidhatay halkaa magaaladii baad soo gasho axkaamulmuqiimiin baad qaadatay salaadaadii ijtamaca fiiha alxadaru wasafaru qaacidadii idinku dabaqadee ulliba alxadaru afar baa tukanay inama alacmaalu binniyaati weeye salaadii niyatu safar iyo qasri baad ku gashay allahu akbar baa tiri dhexda markaad marayso baa waxaad go-aansatay niyo iskaba deg meeshan magaalada inaad iskaba degtaad go-aansatay ama afar maalmood iyo ka badan inaad joogtaad go-aansatay xukmulmuqiim baad iyo noqotay adigoo salaaddii dhexda kaga jira soo maaha awaluhaa safarun wa aakhiruhaa iqaamatun ijtamaca alxadaru wasafaru faulliba alxadaru atama dheh marka hakadaa qaacidada masaa'ilkan wada dabaq ayib waalqasru gaabintaa afdalu ka fadli badan min alitmaami dhamaystirka cala almashhuuri sida aada raajix u aqwaal alimaam shaafici markii khilaafka aqwaasha dhexdooda imaamu shaafici daciif yahay baa almashhuuru lagu rajaxaa saan soo marnay idaa balaga waa haddiise uu gaadho halaaa maraaxila saddex rarasha hadduu gaadho siddeetan iyo sideeddii unbaad nuskeed kusii dariyo boqol labaatan iyo dhowr kilomitrdad gaarta wey laba labadaba waa loo yidhi waa fadli badan yahay mar waxaa weeye hadyiga nabigu alay slam waxay u badnayd inuu gaabiyo midda labaadna culumaaba qasrigu waa waajib qabto wlkhuruuju min alkhilaafi mustaxabun waaye waxaa kaloo nabigu yihi sadaqatun tasadaqa allaahu biha calaykum faqbaluu sadaqa sadaqata sadaqada in la aqbalo way fiican tahay intaa marka la isu geeyo tafdiilu lqasri cala litmaami waay wasawmu sawmkaana afdalu ka fadli badan min alfitri afurka safarta marka la yahay liannahu soomku waa ruks safartu waa ruksa fitri wey rukso fitri oo waxaan haynaa la tafdiiliyey ruksada inta la iska daayo in la soomo ilaahay sowma wa an tasuumuu khayrun lakum dad ruksa afuru lahaa soonkaa idin khayr badan baa la yidhi nabiguna saasa u badnaa inuu safarta ku soomo laakiin hadday dhibayso oo khatar ay gelinayso in lam yatadarar bihi hadduuna ku dhiboonaynin wey haddii dhib ka soo gaarayo afurkaa fadli badan laysa min albiri sawmu fi safar xadiidkii habaa loo deliishanaya jaabir cabdillahi radi allahu canhu ardaa caawa halkaasaan isaga daynaynaa marka hore waxaan lahaa baabu safar wada dhameeye halkaasaan ku daynaynaa sal allah alay sala slam ninka halkan wuxuu leeyahay islaantaydii waxaan ku idhi anti taaliqun liلsunnati wa ana haazilun biha waan la kaftamayey bu fahal taluqu am laa ma furmaysaa mise ma furmayso nabigu wuxuu yihi alayh الsalaatu wasalaam halaaثun jidduhuna jiddun wa hazluhuna jiddun saddex dhabtoodu waa dhab kaftankooduna waa dhab aalaaqu wاnikaaxu wاlcitaaqu adoon xorayntii iyo waxmeherintii iyo furitaankii waka halkaa jawaab kugu filan baan umalayn wuxuu ihi ka soo qaad sheekhow laba naagood baan qabaa mid baan u dhawaaqay heblaayi baan ku idhi midii kalaa hooy i tiri markaasaa waxaan ku ihi waad furan tahay taan u dhawaaqa inay tahayna waan moodayaa ma tii ii dhawaaqday haa i tiri baa furmi hee i tiri mise tii aanu dhawaaqay waa furmi waxaa furmaysa taad u dhawaaqday lianna adu waxaad furteed u qasdaysa waa hebla iyo heeduna ishaaro maaha haddaad ishaaro ku dari lahayd tanaa furmi lahayd laakiin haddaad tihi heblaay hee waad furan tahay de adu hebluun baad furtay taasaa furan tana waxaa laga yaaba tuu jeclaabaa hey tiri waan umalaynaya inay soo hadhuu rabaan ninba wuxuu yidhi heblo way furan tahay xaaskiisana heblaa la yidhaahdaa wuxuu yihi zaynab way furan tahay xaaskiisana zaynab baa la yidhaahdaa ma ka furmaysaa uu yiri ayib labadii hore aan ka jawaabay ilaa habeen dambe tan idinkaan hawl guri idinsi intaasaa fiqi la idin akrihaye inaad fuqaha noqotaan baa la rabaa ninkaan ku ogaan lahaa berri jawaabtii keeni lahaa gacantaa taago intaasaa fiqi akrisanaysaan mas masalo dhalaa qarama soo baari karna laydinka yeeli maayo haye ninkaasaa habeen dambe ka sugaynaa wuxuu yihi qaala rajulu zaynabu aaliqatun wasmu zawjatihi zaynab xaaskiisii maa furmaysa mise zaynab kaloon la aqoonimi baashi hawadii baxaysaa oo hawada cirkaa loo diraya su-aasha jawaabteeda habeenna maa lagaa rabaa subxaanaka allah bixamdika ashhadu an laa ilaha illa anta astafiruka waatuub ilayk